الحمdu لله رب العاalمين والصلاaة والسلام عlى رsuuل الlh وعlى آله وأصحaaبه أجمعين أmا بعد فhذا هو الشhريط السابع الشhريط الثامن والأربعون من أشhرطة كتاب رياض الصالحين للإمام النووي نفع الله به المسلمين ويبدأ هذا الشhريط من الحديث عشhرين وألف kitaabu fadaa'il الqur'an ka mida axaadiidkiisa qala raximah اllahu taعalى وعan abi hurayrata radي allahu canhu qaal wakalanii rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wali waslm rasuulkii allah ii wakaashay ii xil saaray bixifdi zakaati ramadaan zakaatu ramadaan yani zakaatulfitriga timir zakaatulfitriga ah oo meel la dhigay yuu nebigu salى اllahu عalيه wali waslm abu hurayra u wakaashay inuu waardeeyo faataanii aatin qof baa habeennimadii ii yimid fajacala wuxuu bilaabay yaxhu min aلطacaam cuntadii iyada ahayd inuu faraqa ku gurto faأkhadtuhu waan qabtay bani aadam buu moodayay bani aadam buu iska soo dhigay faqultu waxaan ihi la arfacannaka ilىa rasuuli اllahi salى اllahu عalيyh wali wasalam walle waxaan kuu geynayaa rasuulka alla salى اllahu عalيh wali wasalam qaala markaasuu uhi innii muxtaaj anugu waa baahnahay waa dhibaataysnahay wa calaya ciyaal ciyaal baana kor fuushan wa bi xaajatun shadiida dhibaato daranna waa ihaysaa fakhallaytu canhu waa iska sii daayey waa u naxariistayoo waa iska sii daayey <clears throat> ile koletu xaaladaa u sheegtay uu yahay dadka mustaxiqiinta ahee musaacadada mutay ee xaq ku leh ee xoolahan kadaba xaq ku leh inuu yahay buu u melayay faasbaxtu waan waa beriistay faqaala rasuulu llahi sala allau alayh waali slm rasuulka allah wuxuu yidhi intaanu abu hurayra ba hadlin yaa abaa hurayra maa facala asiiruka albaarixa qafaalkaagii xalay muxuu sameeyey allah u sheegay rasuulkiisa sala allahu alay wala slm waxyuu ka ogeysiiyeyoo intaan abu hurayra ma hadlin ayuu yidhi abu hurayra oo ninkaad xalay qabatay suu yaalay qultu yaa rasuul allahi shakaa xaajatan waciyaalan faraximtuhu fakallaytu can fakhallaytu sabiilah yaa rasuul allah wuxuu sheegtay dhibaato iyo ciyaal iyabuu sheegtayoo oo markaasaan naxariistoon iska sii daayey faqaala markaasuu yidhi amaa inahu qad kadabaka wasayacuud been buu kuu sheegay waana soo noqon doonaa marka ma soo noqonayuuna yidhi olkii hore fa facaraftu annahu sayacuud waxaan gartay inuu soo noqonayo liqowli rasuuli اllahi salى اllahu alayh wali slm rasuulka alle sal allahu alayh waali wslam daraaddii ayaan u gartay inuu soo noqonayo rasuulka alle sala اllau alay slam baa iyuu rumaystay abu hurayra radi allahu canhu qofka warkiisiisa maanu rumaysan inkastoo kolka qof muslima uu moodayo farasadtuhu waan u dhagxaday waan u dhakado waa sugay fa jaaءa waa yimid yaxhu min aطcaam cuntada isagoo ku habisanaya faraqiisa ama weel u wata iyo faqultu waxaan ihi la arfacannaka ilىa rasuuli الlahi salى الlه alay slm rasuulka allah yaan kuu geynayaa qaala dacnii fainii muxtaaju وcalaya ciyaalu laa acuud ma soo noqonaya idaa faraxintu waanu naxariistay fakhallaytu sabiila iska sii daayay faasbaxtu waan waa berisay faqaala lii rasuulu lah sal slm ya abaa hurayra maa facala asiiruka albaarixa qultu ya rasuula اllahi shakaa xaajatahu waciyaalan farxintuhu fakhallaytu sabiila faqaala inahu qad kadabaka wasayacuud been buu kuu sheegay wuuna soo noqon doonaa farasadtuhu ahaaliثa alleylata ahaaliثa yacni waan u dhakaday waan sugay habeenkii saddexaad qasdi marka waxaa la yidhaahaa si aan hadda ka horba soo misaalin rabbika libilmirsaaqi aayaddaasiyo macnaheed aan ku soo sheegnay shay meel loogu dhakado oo lagu sugo oo markuu soo maro ama la qabto ama la dilo saasaa la yidhaha sida baalka meesha loo gala cimilada iyo cadowga iyo dhufayska loo galay kuwaas oo kale ah rasad baa la yidhaha kaasoo kale fajaءa waa yimid yaxhu min aلطcaam faأkhadtu waan qabtay faqultu la arfacannaka ilى rasuuli lah salى الlaه alيه alي slm walla rasuulka allaan kuu geynayaa wahada aakhiru ثalaaثi maraatin kanuna saddex mar kii ugu dambeeyey weeyaan anaka tazcumu anaka laa tacuudu ثuma tacuud ad ku andacoonaysa inaadan soo noqonayo haddana aad soo noqonayso faqaala markaasuu uri dacnii fainii ucallimuka kalimaatin yanfacuka allahu biha waxaan ku bara sii daa waxaan ku barayaa erayo alla kugu anface qultu maa huna maxay yihiin qaala idaa awayta ilaa firaashika markaad ku hoyato gogoshaada faqra aayat alkursiy aayat alkursi aqri fainahu xaalku wuxuu yahay lan yazaala calayka min allahi xaafid inaanu ka zuulaynin dushaada aanu ka zuulaynin waardiya xag alle ahe malag alla kuusoo diray iyo baa ku waardeynaya walaa yaqrabka shayطaan shayطaanna walaa yaqrabuka shayطaan shayطaanna kuusoo dhowaan maayo xataa tusbaxa ilaad ka waaberisato فklaytu sabiila waan sii daayay faasbaxtu waan waaberisay faqultu lirasuuli lah sal lay slm faqaala lii rasuulu lah sal lay slm rasuulka alla wuxuu yidhi maa facala asiiruka albaarixa faqultu ya rasuula allah zacma anahu yucallimunii kalimaati yanfacuni illaahu biha fakhallaytu sabiila qaala markaasu wuxu uhi maa hiya maxay yihiin kalimaadkaasu qultu qaala lii wuxuu yidhi idaa aweyta ilaa firaashika faqra aayat alkursiyi min awaliha xataa takhtim alaaya allahu laa ilaha illa huwa alxayu اlqayuum wa qaala lii wuxuuna yidhi laa yazaalu calayka min allahi xaafidu walaa yaqrabuka shayطaan walan yaqrabaka shayطaan xataa tusbix faqaala الnabiyu sal l sl markaasuu nebigu wuxuu yidhi amaa inahu qad sadaqaka wahuwa kaduub run buu kuu sheegay waana been badan yahay beenaale weeye haddase run buu kuu sheegay marka qofka beenaalihii inuu kolka qaarkood run sheegaa suurowdo oo wixii uu ku warramo ma aha in lagu beeniyo waa in la hubsado horta haddii been lagu yaqaanana marka in la iska rumaysta ma aha waa in la hubsado faaclamuu man tukhaatibu mundu halaaثin ya abaa hurayra ma garanaysaa qofka aada la hadlayso saddex beriba ilaa saddex beriba qofkan aada la hadlayso ma garanaysaa qultu laa qaala daka shayطaan kaasuu shayطaan buu ahaa rawaahu albukhaariy waa marka ka mxuha shayطaan suu ku ogaaday haddaba aayadantada fadligeeda dabcan wuxuu ku ogaaday nooca ay shayطaan isaga ahaa marka shayطaamada inayna soo mari karaynin ayuu ogaa iyagaas oglan shayطaamadu waxaa celin kara iyo waxaan celin karaynin waa ogyihiin marka abu hurayra radi allahu canhu waxaa mucallim u noqday oo arrinkaa u sheegay markii hore shayطaan isaguna kolkaa wuxuu moodayey inuu qof bani aadama yahay laakiin qof bani aadam hu malaynayee waa uu arkaayay inuu tuug yahay maca daalika markuu tuugii uu yihi wax khayraan kuu sheegay oo nebiguna sal ly slm waa beenaale been buu kuu sheegay labadii mare horeba uu yidhi ma aanu odhanin beenaale miyaan wax ka baranaya tuug ehe waa uu ka qaatay marka saas macnaheeda waxaa weeyaan wax xaqa qofkii kuu sheegaba waa laga qaataa waa ka yidhaahaan laa tandur ilaa maa qaala wandur laa tandur ilaa man qaala wandur ilaa maa qaala qofka hadalkaas sheegay ha fiirinina waxa uu yidhi fiiri qofkii markuu wax fiican kuu sheega isagu hadduu xun yahay xumidiisaa daraaddi ha u daynin kol hadduu waxaas wax xaqa u yahay وعn أbي الdرداء رضي الله عنه أن رsuل الله صل ل سلم qال mن xفظ عشhرa آيaaت min أوli sوuرaة الكهف cusima min الدجاaل qofka xifdiya toban aayadood oo suurat lkahfi bilowgeeda ah oo dajaalna uu soo baxo marka ka akhrista xufida min adajaal cusima min addajaal dajaal waa laga xifdiyaayo waa laga alla waa ka ilaaliyaayo dajaal sharkiisa waa ka nabadgelayaa wa fii riwaayatin min aakhiri suurati lkahfi toban aayadood oo min aakhiri suurati اlkahfi ah yay riwaayana dhahday rawaahumaa labada riwaayaba waxaa wariyey muslim muslim baa labada riwaayaba wariyey marka sheekh اlalbani xafidahu اllah wuxuu sheegay riwaayadan tada dambe min aakhiri suurati اlkahfi dhahaysaayo inay tahay riwaaya shaada inay tahay oo middan maxfuudada ihi tii hore ay tahay wuxuuna arrintaas ku sheegay muxuu ahay صaxiix silsilaة اlaxaadiid الصaxiixa wغayraha ayuu ku sheegay muqadimada riyaad saalixiin iyo ayuu ku sheegay wuxuuna leeyahay xadiidka waxaa imaan doona xadiidkan kada xadiid la macno ah yaa imaan doona oo kun kun iyo sideed boqol iyo toddobiyo toban وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما جبريل عليه السلام قاعد عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم markuu جiبريل عليه السلام uu fadhiyey nebiga all صلى الله عليه وسلم agtiisa uu fadhiyey uu samica wuxuu maqlay naqiiضa min fawqihi muxuu ahay jub buu ka maqlay dushiisa naqiid min annaqdi baa laga keena waa dumitaanka marka wax culus oo muxuu ahaa dhacay oo jugtiisa kaas iyo kaliya baa lagu magacaabaa naqid lagu magacaabaa wajbana waa kan soo maray in la yidhaaho yani cod buu ka maqlay dushiisa ka maqlay farafaca ra'sahu madaxiisuu kor u qaaday jibriil faqaala markaasuu yihi hada baabu min aلsamaaءi futixa alyowm walam yuftax qatu ila اlyowm kan waa albaab shaqadha aad maqlaysaanu waxa weeye waa albaab samada albaabadeeda ka mid ahoo maanta la furayoo weligiina maanta ka hore aan la furin fanazla minhu malakun malak baa ka soo degay faqaala markaasuu jibriila wuxuu yihi hada malakun nazla ilى اlأrض lam yanzil qatu ila اlyowm waa malag dhulka u soo degay oo weligiina maanta ka horoo aan soo degin fasallama waa salaamay malagii wa qaala wuxuuna yidhi nebiga sala اlه alay slam loogu soo diray si khaas ah inuu ugu bishaareeyo laba aayadood mxuu ahayey mxuu ahayey saddex aayadood iyo suurad iyo saddex aaya laba aayadood inuu ugu bishaareeyo ayaa loogu soo diray markaasuu ku yidhi abshir binuurayni uutiitahumaa ku bishaarayso laba nuur oo lagu siiyey lam yu'tahumaa nabiyun qablak aan la siinin nebi nebi kaa horreeyey maxayna yihiin labadaa nuur faatixati alkitaab wa khawaatimi suurati albaqara waa suura faatixatu alkitaab iyo labada aayadood ee ugu danbaysa suuratu albaqara lan taqra'a bixarfin minhaa ilaa uctiitahu ma aqriyaysid xaraf ka mid a ma aqriyaysid aagaha iyo suuradda ilaa waan lagu siinayaa leanno waxaa ku badan duca iyo allabari baa ku badan iyaaka nacbudu waiyaaka nastaciin ihdina asiraat almustaqiim siraat aladiina ancamta calayhim غayr lmaqdubi calayhim wala daaliin iyo rabbanaa laa tu'aakhidna in nasiina aw akhta'na kuwaas marka ducooyinka midii aad kolkaad aqriyaysaba ducooyinkaa ku jira mid walbaba waa lagu siinaya markaad soo marteed aqrido rawaahu muslim wanaqiidu sawt sawtka culus ayaa naqiid la yidhaahaa baabu istixbaabi اlijtimaaci cala alqiraa'a jeclaysiga la jeclaystay qur-aanka aqrintiisa in muxua la isugu yimaado oo eh, muxuu ahay wada jir loo fadhiisto kolka la aqriyayo kolka ama hala ha la wada aqriyo qofba kol ha qaato ama ha ahaado qof inuu aqriyayo inta kale ay dhegaysanayaan ama inuu yahay nin macallim ahoo qur-aanka looga soo baxayo oo hadban inuu u imaanayo wuxuu noqdo وعn أbي هuريرaةa رضي الله عنه qال qال رsuل الله صلى الله عليه وسلم وma اجتمعa qوم وma اجتمعa wa buu ku bilaabay halkan gadaad marka waxaa weye hadal soo socday baa jira xadiidkuna waa xadiid hore oo mxuu ahayey xadiidka dhexdiisii way kaltay وma اجتمعa qوم ma kulmaan rag fي beyti min buyuuت الlah guri guryaha alla ka mida kuma kulmaan yatluuna kitaab allah kitaabka iyagoo akhrisanaya waytadaarasuunahu baynahum dhexdooda isla akhrisanaya ilaa naزlat calayhim sakiina sakiina kusoo degta sakiinana marka tii aan soo maray ee xadiidkii qisadii usayd ibn xudayr radi allahu canhu tii usoo degtay inay tahay nooca malaa'igka ka mida waa la yidhaahaa tuma'niinana iyo qalbi deganaanna waa la yidhaahaa sida midii kusii usoo degi jirtay banu israa'iil markii tooba ee mxua taabuudka ay ishormariyaan kusoo degi jirtay ee qalbi deganaan iyo geesinimo iyo iimaan iyo ay ka kororsan jireen waqashyathum الraxma raxmadina waa dabooshaa waxafathum اlmalaa'ika malaa'igtaa hareeraysa wadakarahum اllahu fii man cindah allana subxaanaه wa tacaala khalqiga agtiisa ah yuu ku sheegaayo ku faaliyaa rawaahu muslim waxaanu ku soo horomaray miئatain وخamسa وarbaciinna waa kusoo horomaray أlf وثulثumiya waaxid وaثamaaniinna waa ku imaan doonaa baabu fadl الwuضuء waa dhammaaday marka fadaa'ilu qur'aan isagu waa dhammaaday marka waa shaygii labaad ee ku xigay cibaadadii labaad ee ku xigtay qur-aanka akrintiisa ee fadligeeda uu ka hadlayayna marka waxay noqotay muxuu ahaayey alwudu qaala allahu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila asalaa dadkiina mu'miniinta markaad salaada u kacdaan faqsiluu wujuuhakum wajiyaalkiina dhaqa ilى akhiri aayada u soo faqsiluu wujuhakum waydiyakum ila lmaraafiq wamsaxuu biru'uusikum waarjulakum ila lkacbayn wain kuntum junuban fataharu aayaduu marka saa wayse tilmaamayey yaa socday socday socday kuwaas marka iyaga aayaddaa hore wax fadliga sheegitaankiisa isaga kuma jiree waa tan soo socoto marka weeyaan kolkaad u kacdaan salaada u kacdaan wayse qaata bay marka ka dhigan oo sida sida wayse qaata marka mar alla markii la tukanayaba salaad loo kacaba in la weyse qaata miyaa waajiba mise maaha alimaamu shaafici radi allahu canhu yaa wuxuu dhihi jiray waxaan ka maqlay dad oo muxuu ahaay qur'aanka macaanidiisa aada u yaqaano oo qur-aanka culamaa ku ah iyago oo leh waxaa laga wada aayaddu ay sheegaysaa marka loo kaco hurdada laga kaco idaa qumtum min الnowmi muriidiina الصalaa bay marka noqonaysa kolkaad hurdo ka soo toostaan alaykum الsalaam waraxmatullah markaad hurdo ka soo toostaan eed salaad aad u soo toosaan ee salaad u kacaysaan wayse sida iyo sida wayse bay noqonaysaa bacdu ahli اlcilmi bilqur'aaniga uu sheegaya alimaamu shaaficina radi allahu canhu waxa weeyaan waa ninkii muxuu ahaa zayd ibn aslam weeyaan waana sidaa uu sheego marka xadiidkii aan soo maray ee xadiidu safwaan ibnu casaal ayaaba sheegayey inay hurdadu naaqdi lilwudu' ay tahay ilaa qowlihi tacaalaa maa yuriidu allahu liyajcala calaykum min xaraj walaakin yuriidu liyuطahirakum waliyutima nicmatahu calaykum laallakum tashkurun alla ma rabo eh, muxuaha shiddo iyo xaaj iyo dhibaato idin lama rabo oo markuu idinku waajibinaya inaad طahaaro qaadataan salaada u طahaaro qaadataan janaabadana ka qubaysataan shiddo iyo dhibaato iyo wuxuu idinla raba ma aha laakiin wuxuu idinla rabaa inuu idin طaahiriyo inuu idin daahiriyo oo janaabada iyo xadafyada iyo nijaasaadka idinka طaahirayo yuu rabaa marka waxaa weeyaan wuduu'i waxaa weeyaan taطhiir weeyaan taطhiiru lilnafsi walilbadan waliyutima nicmatahu calaykum inuu nicmadiisa idinku taam yeelana waa rabaa lacallakum tashkuruun inaad shukridaan oo alle uu shukridaan oo nicmadaa uu idin siiyo idin taam yeelo iyo cilmigaa uu idin baray iyo طahaaradaa u idin daahiriyey aad ugu mahadnaqdaan alle subxaanaه wa tacaala marka aayaddu sidaasi waxay ku faa'iidaysay fadiilaة اlwuضuء oo baabkan munaasaba ugu noqotay وعن أbي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رsuuل الlhi صلى الله عليه وaله وسلم يقول إن أمتي يدعوna يوم القيامة غرا محجلين من آثاaر الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل متفق عليه waxaan maqlay buu leeyahy rasuulka alla sala allau alayh waali wasalam oo leh ummaddayda maalinta qiyaamaha waxaa loo yeedhi doonaa iyaga oo weji cadcadoo wejigooda uu nuurayo muxajaliin oo xubno gargaran oo xubnahooda adimadoodu ay cadcad yihiin oo nuurayaan min aathaari alwuduu waysaqaadka raadkiisa iyo calaamadiisa sababteeda anig meelhay xubnihii waysaqaadka oo dhifaaya ayaa ummadayda maxaa lagu loo yeedhi doonaa oo calaamo u noqon doonta lagu soo soocayo aan ku garanayo oo lagu shafaaco qaadayo oo xawdka aan uga waraabinayo faman istataaca minkum qofkii idinka idinka mid ah kara an yutiila gurratahu inuu weji uu dheereeyo oo inta qiyaamaha nuuraysaay in dheer uu ka dhigo waa inuu eh, muxuu ahay inta waajibka ah wax ku daree falyafcal ha yeelo muttafaqun calayh ummaddantada inay tahay calaamada uu ku garan doono nebigeedu sala allahu alayhi waalihi wasalam gurada eh, iyo taxjiilka inay tahay iyadu shaki ma leho axaadiis badan oo saxiixa ku soo aroortay laakiin intantada man istataaca minkum an yutiila guratahu dhahaysa roo kalena uu taxjiilhu bay ku dartaaban filayahay taasaa marka iyadu mushkilo ahoo ma abu hurayra hadalkaa yidhi mise nebigaa yidhi salى اllahu عalيyه wali wasalam bacdu culamaaءi اlxadiidi wاlfiqhi waxay rajaxaan iyagu inuu hadalkaasu hadal abu hurayra uu yahay oo uu ka fahmay fadiilada ay leedahay wuduء uu leeyahay oo quradii iyo taxjiilka uu sabab u noqon doono yuu wuxuu ka fahmay inay habboon tahay inuu inta waajibkaa wax lagu daro oo abu hurayra radiallahu canhu isagu markuu weyse qaadanayo wuu dhaafin jiray suxullada iyo aanqowyada waa dhaafin jiray oo cududda iyo kubabka bartankooda iyo meelahaasuu gaadhsiin jiray isagu saasay marka qaar rajaxaan qaarna waxay leeyihiin waxaaba weeyaan xadiidku ka mid ah. <clears throat> qaar waxayba leeyihiin muslo oo mashruucba ma aho qaar waxay leeyihiin qurada in la dheereeya maba suuroobi karayso bal taxjiilka isagoo in la dheereeyo waaba suuroobi karaya laakiin qurada in la dheereeya ma suuroobi kara quradu waxa weeya bayaadun fi lwajh wejigiina marka waa la wada dhaqay marka haddii wejigii la wada dhaqay maxaa kaloo lagu sii dari karaa inta kale wixinka dheeraad kasii intaas sii dhaafsana waa madax ee mooyaane weji ma ah وعن cثmaan بن cafاn رadي الله عnه qال qاla rasuul الlahi slى الlه عليه وaلي وsلم man توضأa faأxsن الوضوء qofkii weyse qaatee weyse qaadka wanaajiya kharajat khaطaayaahu waxaa baxda dembiyaalkiisibaa baxa min jasadihi jirkiisa ka baxda xataa takhruja min taxti adfaarihi ilaa ay ka baxdo cidiyihiisa hoostoodana cidiyaa hoostooda kulu tahay wixii yara ku jira ilaa ay ka soo baxaan rawahu muslim xadiidkan cusmaan waa xadiid dheer oo aad iyo aadna u riwaayaad badan oo waa xadiidka ugu tafaasiil badan waysaqaadkii nebiga sal ly slm ugu tilmaam badan ibnu shahaab zuhri radia allahu canhu uu dhihi jiray culimmadan iyadu waxay dhihi jireen waa xadiidka isbaaqulwudu ugu wanaagsan si loo waysaqaadka sida ugu wanaagsan xadiidka ka hadlaaya weeyaan iyo culimmada iyadii dhihi jireen buu dhihi jiray marka cثmaan ibn cafaan radi allahu anhu isagoo amiir اlmu'miniina intuu dadka hortiisa ku weyse qaatay isagoo dad badaanay la joogaan ayuu marka oo sidii rasuulka alla sal alay slm u weyse qaatay yuu sheegay fadiilada ay leedahay weyse qaadkan iyo waxan iyo laba ragcadood haddana haddii la tukado saa lagu tukado iyo waxay leedahay fadliga weynay leedahay buu sheegay wa canhu radi allahu canhu qaala ra'aytu rasuula اllahi sal ly slam tawadaأa midla wuduu'i haada rasuulka allahan arkay buu lahay cثmaan isagoo weyso qaatay sidaydan oo kale marka sidii u weyso qaatay cثmaan riwaayadana ma ayna sheegin oo alimaam nawwi radiyallahu anhu waa soo gaabsaday laakiin waataan tilmaamayna oo waa wuxuu masjidka hortiisa ayuu ku weyso qaatay isagoo amiiruulmu'miniin oo muslimiinta madaxdoodii oo dadku ay la joogaan oo dad fara badaan marka waxaana aad xadiidka kale u warin jiray oo ugu takhasusay laga soo doonan jiray mawlihiisii khaadimkiisii la dhihi jiray cumraan ibni abana ninkaasa aad iyo aada u warin jiray oo riwaayaadka faraha badan isaga laga qaadqaatay oo laga soo doonan jiray wuxuu yihi markaa waxaan arkay rasuulka alla sal ly sidaydan tada oo kale u weysan qaatay uma qaala haddana yidhi man tawada'a haakada qofkii sidaa u weyso qaata gufira lahu maa taqadama min denbih wa kaana salaatuhu wa mashyihu ila masjidi naafila salaadiisa uu tukada iyo socodkiisa tallaabooyinkiisa masjid usii qaadayaana ziyaado iyo darajaad darajaad korosasho ayay ahaanaysaa dembigiisa waxaa ka tirtiraaya weyso qaadka ele xubnihii oo dhan ba xubin walbaba ay tirtirtay dhaqitaankeeda marray sida hadda ka hor aan soo marray qofku xubinkaa dhaqo muxuahay waxaa dunuubka xubinkaas uu ku galay baa daadanaysa oo biyaha la daadanaysa ama biyaha dhinacoda ugu danbeeya la daadanaysa sidii taa ay u tilmaamaysay rawaahu muslim marka walaakin yuriidu liyuahirakum liyuطahirakum ta alla subxaanaه wa tacaala uu yidhi iyay waafaqsan tahay axaadiidan taga oo tahiirkaasu markaa daata iyo janaabada keliya mehe dunuubtana waa ka tahiraya وعنه رضي الله عنه أن رsuل الله صلى اه علي سلم قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه وجgiisa u dhqo خرج من وجهi كل خطيئة نظر إليها بعyنه مع الماء أو مع آخر qطر الماء wax kolkuu wejiga dhaqo waxaa wejigiisa ka daadanaysa dembi kasta oo indhihiisa uu ku fiiriyey baa biyaha la daadanaysa binusa biyaha dhinacidooda ta ugu dambaysa faidaa qasala yadayhi markuu limsa gacmood dhaqana kharaja min yadayhi kullu qati'atin kaana batashathaa yadaahu maca almaai aw maca aakhiri qatri ilmaa gacmihiisa dhaqana waxaa gacmihiisa ka daadanaysa dembi kasta oo gacmaha uu ku qabtay yaa biyaha la daadanaysa minse biyaha dhinacidooda kaugu ugu dambeeyay la dhacayaan faidaa qasala rijlayhi markuu lugihiisa dhaqana riwaayadan madaxana sheegaysana waa kaan soo maray harajat kulu khadiicatin mashadha rijlaahu maca almaai maca aakhiri qadri ilmaa xataa yakruja ilaa u ka baxo naqiya min adunuub dunuubti isagoo nadiifka ah rawaahu muslim waana inoo soo hormaray oo boqol iyo labaatan iyo sagaal lambarkiisu isagu yahay u inoo soo hormaray wa canhu radia allahu canhu ana rasuula اlah sal ly slm ata almaqbara rasuulka alla sala اllahu alay wasalam qubuuruhuu yimid xadiidkii qurada iyo qurada sheegayey qisaduu ku yimid weeyaan iyo taxjiilka qubuuruhu yimid rasuulka alla salى اllahu alيyh wali wasalam faqaala markaasuu wuxuu yidhi assalaamu عalaykum daara qowmi mu'miniin waina in shaء allahu bikum laaxiquun saasuu marka u salaamay wadidtu annaa qad ra'aynaa ikhwaanana buu yidhi waxaan jeclaan lahaa inaan arki lahayn walaalahayo walaalahayo inaan arki lahayn yaan jeclaan lahaa tamaniyayna qaaluu markaasi waxay yidhaaheen awalasna akwaanaka yaa rasuul allah to walaalaha anagu ma ihinoo nama aragtid walaalaha kaleed sheegaysa ayay yihiin qaala antum asxaabii idinku asxaabtaydii baad tihiin wa ikhwaanuna aladiina lam yaatuu bacdu walaalaheen wa kuwa weli aan imanin ajyaashu dambe iman doona dhalan doona ama islaamnimada soo geli doona kuwaa weeyaan marka ummaddiisa dambe e, ilaa aakhiri zamaan iman doonta yuu u xiisaysnaayo uu jeclo aragtidooda salawaatu ullahi wasalaamuhu calayh sidii ummaddiisa aan aragiba ay u jeceshahay haddii arki lahayd ee isaguba uu yidhi waxaa iman doona aakhiru zamaan rag oo jeclaan lahaa inay maalkoodii ahalkoodaba ku iibsadaan oy ku bedeshaan inay arki lahaayeen maalkood iyo xoolahood iyo ubadkood iyo ahalkood oo dhan inay waayaanoo hal mar cishay ugu dhuftaan rag jeclaan lahaa ayaa jira siduu u yidhi uu isaguna u jecel yahay ugu xiisaysan yahay oo shawq iyo xiisa ugu hayaa ummaddiisa dambe imaan doonta walaalaha aan sheegayen tamaniyaya aragtidooda kuwaas weeyaan laakiin bixamdillahi subxaanahu wa tacaala qofkii laazima sunnadiisa laazima ee jidkiisii ku socdaayo waa ula kulmi doonaa salawaatu ullahi wasalaamu calayh oo xawdka ayaa isagiiyo ummaddiisa umadal ah siduu u sheegay ummaddiisa qaaluu markaasi waxay yidhaaheen kayfa tacrifu man lam yaati bacdu min ummatika yaa rasuula allah saad u garan doontaa inta aan weli imaaninee ummadaada ah qaala markaasu wuxuu yidhi ara'ayta low ana rajula lahu khaylun gurun muxajara bayna dahraani khaylin juhmin buhm alaa yacrifu khaylah bal waxaad ka warantaan hadduu nin leeyahay farda muxuu ahayey biriir leh weji cadcad leh oo xubno gargaran leh oo muxuu ahay ku dhex jira farda madmadow oo astaamo aan lahayn ku dhex jira duhm waa jamcu adham adhamna faraska madow baa la yidhaahaa buhmuna waa jamcu abham abhamna waa waxa malaasan ee aan wax astaan iyo wax lagu garto aan lahayn miyaanu fardiisa garanayn kaasu qaaluu balaa yaa rasuul allah haaba yidhan waa garanaya qaala fainahum ya'tuuna guran muxajaliina min alwuduu iyagu way imaan doonaan iyaga oo wejigoodu cadcad yahay oo xubnahoodu gargaran yahay xubnahoodu daran yahay oo xubnahooda cadyahay ma doonaan nuurayo wa ana faratuhum cala alxawd aniguna ceelalyadoodii baan ahay xawdka berkadda berkadda ummaddiisa uu ka waraabin doono allaha naga dhiga dinta ka cabbi doontee ayaa maxaan ugu ahay ceelalyu halkaasa kusii sugayaa buu leeyahay rawaahu muslim halkaasaa marka madashia <clears throat> laakiin xawdbaa wuxuu sheegay sida imaan doonta in shaa allah in dad laga horayo oo laga celinayo oo laga leexinaya oo ay jiraan oo dadkaasuna ay yihiin dadkii sunnadiisii ka leexday dadkii marka sunnadiisa iyo dariiqadiisaa laazima halkaasay kula kulmi doonaan oo ka waraabin doonaa gacantiisa shariifada ku waraabin doonaa min xawdihi sharbatan hanii'atan laa yadma'u bacdaha abada wa canhu radi allahu canhu ana rasuula lah sal l slam qaal alaa adullukum calaa maa yaxu allahu bihi alkhaطaaya warfacu bihi darajaat miyaanan idin tusinaynin wax uu alla dunuubta ku tirtiro oo darajooyinkana ku sarraysiiyo qaaluu balaa yaa rasuula allah qaala isbaaqu lwudu waa weysaqaadka kaamil si wanaagsan loo weysaqaato cala almakaarih xaalaadka ay naftu necbaysanayso riwaayada cala sabaraad bay tidhaahaa yani waa bardiga daran udqow daran iyo uu joogo oo si fiican loo weyse qaato wa kahrat اlkhuطa ilى اlmasaajid tallaabooyinka masjidka loo soconayo oo lasoo badiyo meel fog looga yimaado ama kolkii hadba salaad ay muxuu ahay eh, soo dhowaato waqtigeeda ama gashaba lagu noqnoqdo wاntidaaru الsalaati bacda الsalaaة salaada oo la sugo salaad dabadeed fadalikum ribaad fadalikum الribaad kaasaa ribaadkii kaasaa ribaadkii rawahu muslim ribaadka marka waxaa la yidhaahaa min arabti baa laga keeno waa xidhashada marka farda xidhashada la idin amray ya ayuha aladiina aamanu اصbiruu wasaabiruu waraabiطuu raabiطuu la idin yidhi oo macnaheedu uu yahay heegan u ahaada gaalada oo fardaha la xidha oo si igu idinku xidhanay u diyaarsada oo dagaalkooda ugu diyaar ahaada riwaadka runta xaqiiqigahe khayrka badan la sheegayo waa midkaa leanna ribaadku waxa weeyaan jihaadkii oo lagu sii talagalo oo loo sii diyaargaroobo oo hubkii iyo fardihii iyo loo sii tababarkii iyo wixii loo sii qaato intaan weli waktigiisii la gaadhin kanuna waa salaadii oo loo heegan ahaado oo lagu sii talagalo oo loo sii diyaargaroobo oo lasii sugaayo intaan weli waktigeedii la gaadhin kaasaa marka ribaadka xaqiiqiga ah guleeyahay heegay markaa dambe uu soo celinayo laakiin wuxuu leeyahay baabkaas ayuu noogu soo hormaray halkaaha laga raadsado raqamkiisuna halkaas marka wuxuu ku afar boqol soddon iyo sideed وعn cمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى اه عليه وسلم qاaل mا miنكم min أحad yتوضأ idinka idinka mid maaha أxad oo weyse qaata fayubliغ الوضوءa أو fayusبغ الوضوء buuli waana isla macno oo yubliغ baliiq ka dhiga mid xeel dheer oo fiican ka dhiga mise wuxuu yihi yusbiغu oo yani yukmilu mid kaamila ka dhiga taasaana had iyo goor kolkuu weyse qaadka fadiiladiisa uu sheegayo rasuulku salى الlaه عalيه wali wasalam isbaaq buu u shardiyaa ama ixsaan ixsaan ama mxaa man tawadaأ faaxsana wuduءayo faasbaغa اlwuduءa iyo buu yidhaahaa ayb ثuma qaala haddana yidhaaha laa ilaha ilا اllah waxdahu laa shariika lah أشhهadu an laa ilaha ilا اllah waxdahu laa shariika lah وأشhهadu أna mحamada cabduhu وarasuuluh sidaa yidhaahaa ilaa futixat lahu abwaabu اljannati الhamaaniya waxaa loo fura furaa albaabada jannada ee sideedda ah baa loo furaa yadkulu min ayihaa shaa middu doonaysa oo ka gelaya rawahu muslim qofkii intuu si fiican u weyse qaato haddana dikrigaas la yimaado akhirulwudu'a la yimaado shahaadateynkaa ah waxaa loo furaya albaabada jannada ee sideedda abaa ah mid walbaba inta loo faraabala kala doora la dhahaya marka waxaa weeyaan waa takriimka ka dambeeyey weeyaan mid unbuu kolley ka galayaayo sideeddaa kaba wada geli maaye oo isagu qof keliya weeyaane marka qof loo cayinay oo albaabkan ka gala yidhihiyo qof isaga khiyaarkii la siiyey oo layidhi jannadii alla wataasi sideedda albaab bay leeda adu kala dooro way kala ikraam badan yihiin rawaahu muslim zaada tirmidiy tirmidi isagu wuxuu ku daray allahuma ijcalnii min altawaabiin wajcalnii min almutaطahiriin intaasuu isaguna kusii daray marka in la wada yidhaa weeyo labadu isaga riwaayadaas tirmidi nafteedu صaxiix weeyaano صaxaxahu sheikh اlalbani fi صaxiix اjaamiع الصغيir wa irwaء الغaliil wa صaxiix التrغيb والتrhiib وغayriha baabu fadl الأdaan adaan ayaa aadaan maaha aadaan haddii la yidhaho waa jamcu udun waa dhagaha laakiin adaan marka la yidhaaho waa dhawaaqa iyo ogeysiinta weeyaan salaadda marka dhawaaqa laisugu dhawaaqayo weeyaan waa adaan وعn أbي هريرةa رضي الله عنه أن رsuل الله صلى اه عليه وسلم qاaل low يعلم الناaس ma في النداءi والصف الأول hadday dadku ogaan lahaayeen waxa ku jira dhawaaqa yani aadaanka in qofku isagu mu-adin uu noqdo adimo iyo safka hore inuu ku tukado waxa ku jiray ajar iyo khayr hadday lahaan ogaan lahaayeen uma lam yajiduu haddana ayna ku helin si kale ayna ku helin ilaa an yastahimuu inay ku qori ritaan mooyaane inay ku qori ritaan mooyaane si kale oo ku eh, mxuahay ku kale doortaan eh, ku kale helaan ay waayaan lastahamuu calayh way ku qori ridan lahaayeen yani macnuhu waxa weye qof waliba intuu ku dadaalo inuu isagu mu-adin noqdo ama mxua safka hore qof waliba ku soo rooro oo anaa kaga soo anaa kaga soo horey anaa gelay lays yidhaaho ayaa si kaloo loogu kala saara haddii la waayo loogu qoro ridi lahaa ama waxa weeyaan qof waliba markuu ku dadaalo yaa muxuu ahaa dadka madaxdoodii ihi si kale ay ku kala saaraan kolkay waayaan cayinitaankooda iyay qoririd ku soo saari lahaan ugu qorridi lahaayeen waa wadiifo marka aad iyo aad u wanaagsan wey wadiifada aadaannimada ah hadday dadku garanayaan waxa ku jira qof waliba anaa mu-adin masjidka noqon in mu-adin halayga dhiga buu dhihi lahaayo soo dacwoon lahayo markaasaa ay u kala saari lahaa waana dhacday arrintaasi oo zaman الصaxaaba ridwan ullahi calayhim dagaalkii qaadisiya markii lagu jiray futuuxaadkii ciraaq ee ka dhacayay faris iyo iyo sacd ibn abi waqaas radi allahu anhu ugu kala qorriday markay dadkii ku tartameen marka wadiifooyinka waaweyn ee dadku ay yaqaanaan waa ku tartamaayo araajibaa loo soo qortaayo qof waliba waa nagnagleeyaayo madaxda ka daba wareegaayo meesha ani haleegi waxaasuu yidhaahaa laakiin mu-adin ha lagaa dhigo masjid ha lagaa mu-adin ha lagaaga dhigo qof wax kale waayey unba aqbalaya mooyaane muxuu marka taasuna waa cilmi la-aanta marka dadka sharaaicda sharciga ku dhaqankiisa waxa ka celinayaa waa jaahilnimo hadday waxa ku jira ogaan lahaayeen waa ku tartami lahaayeen wax walba isaga ka horraysiin lahaayeen walow yaclamuuna hadday ogaan lahaayeen maa fi tahjiiri jarmaadada horey u tegidda masjidka hore loo tago salaada hore loosii tago jumco ahaata iyo mid kale ahaatayaaba waxa ku jiroo khayra hadday ogaan lahaayeenna lastabaquu ilayh way u kala tartami lahayn qof waliba aan masjidka laga hortagin buu isu dhihi lahaa xadiidna waaba soo socda insha allah wuu imaan doonaa oo dhihi doonaa haddii aad karayso inaad inaadan noqo inaadan noqonin masjidka qofka tagay ugu dambeeya iyo qofka ka soo horbaxa ugu soo horreeya inaadan noqonin yeel dhihi doonaba inoo iman dooneen hadday ogaan lahaayeen waxa ku jira jarmaadadii masjidka hortegiddiisa lastabaquu ilayhi way u kala tartami lahaayeenoo qof walba laga horraynin buu dhihi laha sidii salafka ay yeeli jireen ee abu xamed alghazali radia allahu canhu kitaabkiisa axyaa culumudiin la yidhaaho uu ku sheeg sheegay dad baa habeenkii usoo guuran jiray oo shamco muxuu usoo qaadan jiray oo mugdiga soo aadi jiray jumcada intay habeenka kolka ay tahay intaa waaguba beryan imaan jireen walow yaclamuuna ma fi lcatamati waالصubx hadday ogaan lahaayeen waxaa ku jira cishaha catamadu waa cishaha weeyaan iyo subaxa labadaa waxaa ku jira ajriga in masjidka lagu tukado la atowhumaa way imaan lahaayeen walow xabwan gurgurad baa ku yimaadeene muttafaqun caleyh yani qofka si kale kusoo gaari waayo oo in garabka la soo qabtay inuu soo cuskaday inuu soo luuday iyo ku imaan kari waayaa oo gurguurad mooye si kale aan ku imaan karinna wasoo gurguuran lahaa marka dadku waxaa waxyaalahaas jamaacada iyo mu iyo safka hore iyo inay ku dadaalaan waxaa u diidaya waa jaahilnimadooda waxaad arkaysaa safkii hore oo meel ka bannaantaha ah oo qof uu dhigyaraanta iyo cidhiiri la-aanta iyo iska dooranayo gadaal iska soo marayo oo dadka kale u tilmaamayo u le adu gal leey war ina sunne war adugu sunne laisleeya laisku celcelinaayo kaasaad arkaysaa xadiidkuna marka waxaa weeyaan saxiix weeyaan oo wuxuuna ku soo noqon doonaa alf ثaلaaثa وaثamaaniin wa alf اثنين وسabciin labadaas marna waa ku soo noqon doonaa الاstihaamu الاqtirاع والتahjiir التbkiir ilى الصلاة وعن معaaوiyaةa رadي الله عanهu qاal samictu rasuل الlه صل ل sلم yquul almuؤdinuuna أطول الناasi acnaaqa yومa القiyaamة rawahu msلم mu-adiniinta ugu qoora dhaadheer qoortooda ugu dhaadheer tahay maalinta qiyaamaha dadka iyaga ugu qoor dheer oo qoortoodii madaxooda dadka ka baxsan yihiin rawahu muslim وعn cabdاللahi بn cabdالرحمن بn abi صعصعة أna abا سacيidi الkdriي رadي الله عanهu qaala lahu wuxuu ku yidhi إنii araaka anu waxaan ku arkaa تحib الغنم والbaadiية inaad jeceshahay ariga iyo baadiyaha inaad jeceshahay faإida kunta fii غanمika أw baadiyatik markaad arigaaga dhex joogto buu hi mise markaad baadiyahaaga dhex joogto faأdanta للصلاة aad salaada u adinto faarfac sawtaka bالnidaa kor u qaad codkaaga dhawaaqo kor ugu qaado aada u dhawaaq fainahu xaalku wuxuu yahay laa yasmacu inaanu maqlaynin madaa sawti lmu'adin mu-adinka sawtkiisu codka uu gaaro masaafada uu gaaro aanu maqlaynin madaa madaha waxaa la yidhaha qaayada meesha muxuu ahaye ee ugu dambaysta a la yidhahaaye jinnun walaa insun walaa shay jinni iyo insi iyo waxba wax muxuu ahaaye xayawaan shimbir xasharaad dhir dhagax dhoobo wax maqlaayo ma jiro ilaa shahida lahu yowma alqiyaama ilaa maalinta qiyaama huwa marag furayaayo rabbi ow ninkan kada maalintaasaan maqlay isaga oo salaadaas u adimaya oo dadka ugu yeedhaya cibaadadaas yuu dhihi doonaa qaala abu saciid abu saciid baa markuu sidaa u sheegay buu wuxuu yidhi samictuhu min rasuuli اllaahi salى اllahu عalayhi waali wasalam rasuulka allaan ka maqlay xadiidkan kada muttafaqun mxuah rawaahu lbukhaari marka abu saciid radi allahu canhu hortii hore matnigii buu horreysiiyo matniguu sheegay xadiidkii lafdigiisii buu sheegay markaasuu sanadkii dambaysiiyey taasoo kalena marka jaa-is weeyaan marka qofka muxuu ahay reer baadiyaha ah si gaara buu abu saciid alkhudri ugula dardaarmayaa li'anno dadka reer baadiyaha cidlada jooga salaadoodu oo kolkay u addimaan salaada ay u aqimaan way ka ajri badan tahay salaadaha kale xataa salaadaha masaajidda lagu tukado ee salaadaha guryaha iyo maxaayey suuqada iyo lagu tukado dhowr iyo labaatanka salaadood ka ajri badan iyadu taas way kasii ajri badan tahay iyadu konton salaadood ayay ajrigooda u dhigantaa salaada meel baadiyaha duur ah qofu intuu ku tukado laakiin uu addimo oo u aqimo wax khalqi alla oo aad u fara badan oo sarafeynkiisa aan la arkaynin oo malaa'igihina waa la tukanaysaa saasuu marka fadiiladaasu inay eh, baadiyaha si fadiilo gaara kusii leedahay adanka ayuu abu saciid alkhudri radi allahu canhu wuu u tilmaamayaa marka qofkii shay eh, muxuu ahaa fadiilo ah eh, wax munaasiba ah lagu arko laakiin isagu aan garanaynin shayga waa in loo tilmaamo oo la yidhaha niyo arrintaantada saa iyo saasay ku fiican tahay arrinta arrintaantada aad adigu ku dhex jirtaaye oo xadiid sidaasa baa jiro oo rasuulku sal ly slam arrintaada kaga hadlaayee sidaa iyo saa yeel oo fursadaas yeyna ku dhaafin sidaas dadka marka reerbaadiha ah oo la yidhaho markaad duurkaaga joogto geelaaga iyo la joogto salaada u weysa qaado haddaad biyo weydaan iska tayamum oo laakiin adin oo geelaa aad dhex joogtid iyo waxay shirinta geelaaga ku taalla iyo dhirta xooluhu daaqayaan iyo wax oo dhan baa kuu marakacaye yar sida geeljuruha ay yeelaan kooda tukanayaa uu laba ragcadood iyo afar ragcadood iyo qar ka siiyo oon ha yeelin addin oo muxuu ahayey wixii kula tukan karana soo urura dhaho saa yeela waa in la yidhaaho wacan abi hurayrata radi allahu canhu qaal qaala rasul lah sal ly slam idaa nuudiya bisalaa markii loo dhawaaqo salaada oo yani loo adibo adbara shayطaan shayطaankaa carara walahu duraatun isagoo dhuus dhuusalahoo dhuusoo bowbuuda ku haya ayuu cararayaa xataa laa yasmaca ataadiina si aanu adaanka u maqlin si aanu adaanka u maqlin yuu baashaan isugu dhega tirayaa kana cararayaa faidaa qudiya nidaa kolkii la dhammeeyo dhawaaq yani adaanka la dhammeeyo aqbala waa soo noqdaa faidaa fuwiba lisalaa markii salaada mar labaad loogu celiyo dhawaaqii yani iqaamadii weeyaane adbara waa cararayaa xataa idaa qudiya tafwiib ku celintaas oo iqaamada markii la dhammeeyo aqbala haddana soo noqonaya dadka soo dhexgelaya oo dadka u waswaasinayayo sufuufta soo dhexgelayaayo dadka qalbigooda gelaya xataa yaktira ilaa uu kala dhex galo bayn almar'i wa nafsihi qofki iyo naftiisa ilaa uu kala dhex galo jidhkeenu ilaindha xulayaa sida ku sheegay rasuulka sal ly slam dhiigu sidoo jidhkanu xuleeyu inoo bixilo isaguna yaquulu markaasu wuxuu dhahayaa udkur kadaa udkur kadaa waxaa xusuusoo waxaa xusuuso buu dhahayaa limaa lam yadkur min qabl wuxuuna xusuusanaya hadda koor yuu salaadu ku dhex xusuusinaya mar oo danihiisa iyo waxyaalaha marka kolkaana inuu danihiisa ku dadaalaya ma ahee salaada waxaa uga ajri badan oo ajrigaas inuu seejiyo yuu rabaa xataa yadalla rajulu ilaa ninkuu ahaado maa yadrii kaan ogayn kam sallaa imisuu tukaday muttafaqun calayh watakwiibu liqaama وعn cabdاللahi bni cmr bn الcاaص radي الله عanهma أnnahu samca rasuل اله صل sl yquul إida samictum النداءa faquluu mثla ma yaquul kolkaad dhawaaqa maqashaan aadaanka siduu leeyahay oo kale dhaha siduu leeyahay oo kale dhaha goorta la dhahaya iyo sida loo dhahayana xadiidka soo socotaba in sha allah sheegi doontee waxa weeye kelimo walbaba kolkuu ku dhawaaqay ou dhammeeyo baa laga daba dhahayaa sida uu ugu dhawaaqay loogu dhawaaqayaa ilaa xay ala sala iyo xay cala alfalax mooyaane oo iyaga la dhahayaa laa xawla walaa quwata ila billah wixii kalese asalaatu khayru min anumi qad qaamat asalaa iyo kulli wax walbaba sidaa uu dhahaya baa laga daba dhahayaa uma salluu calaya haddana igu salliya fainahu xaalku wuxuu yahay man sallaa calaya salaatan hal mar qofkii ugu salliya slى الlahu عalayhi biha caشhran toban goor buu alla iyada sababteeda ugu salliyaa uma slu اllaha liy اlwasiila wasiilo alle ii weydiiya fa fainahaa wasiiladaasu manzilaة darajo weyo fi janة jannada ku jirta oo laa tnbagii aan ku habboonayn oo yani aan u suurogelaynin oo aanu heli karaynin ila lcabdi min cibaad الlah hal addoon oo addoommaha ka mida mooyaane waarjuu an akuna ana huwa inaan anigu noqdaa baan rajaynayaa marka isagu wuu noqonayaa marka iyaa kaleu noqon karaya faman sa'ala allaha liya alwasiila qofkii alla wasiila ii weydiiya xallat lahu shafaaca shafaacadaa u xalaaloobaysa oo shafaacadaydu mudanaya rawaahu muslim وعn أbي سعيidi الخdري رضي الله عنه أن رsuل الlه صلى اه عليه وسلم qاala إida samicتm النداء faquluu mثla ma yqul المؤذن متfq عlيه kana waa soo gaabiyey وعn jaaبiri رضي الله عنه أن رsuل الله صل ل سلم qاal man qaala xiina yasmcu النداء qofka dhaha kolkuu dhawaaqa maqlo oo kolkuu dhammaado marka weeyaan kolka aadaanku uu socdo ijaabo mooyaane wax kaloo la dhahayo ma jiro waa la ajiibaya markuu dhammaadaa marka uu dikri kalaa jira dikrigaasuna marka dhowr nooc buu ka kooban yahay mid waa rasuulka salى الlaه عalيه wasalam oo wasiilo alle loo weydiiyo si loogu weydiinayana xadiidkanaa sheegi doona midna waa in lagu saliyo oo xadiidkii cabdullahi ibnu camr ayaa sheegay midna waa in la ducaysto markaas wuxuu leeyahay qofkii dhaha kolkuu nidaha uu maqlo allahuma raba hadihi الdacwaةi الtaama والصلاaةi الqاa'مة aati mحamda الwasiilaة والfadيlة وابcadhu maqاama maxmuda اladii wacadta qofkii sidaa dhaha xallat lahu shafaacatii yowma alqiyaama allow allihii lahaa dhawaaqa kada taamka ahayn ceebta lahayn lahaayow iyo salaadan taagan loo taagan yahay lahaayow si moxamed sala allahu alيyه wali slam wasiilo si wasiilana waan soo maray derajo xataa ka sarraysa derajada jannada ku jirto xataa ka sarraysa maxay ahayd firdoos kolayto ka sarraysa inay tahay wاlfadiila fadiilana waa shay dheeraada weeyaan wabcadhu istaaji maqaaman maxmuudan iladii wacadta mowqif oo lagu mahdiyo lagu wada ammaano oo kaalagu ballanqaaday ah waa shafaacada cudmada ah weeyaan sida xadiidka jaabir uu xadiid kale ugu fasiraye xallad lahu shafaacatii yowma alqiyaama shafaacadayda oo xalaaloobaysa marka dadka qaar waxay ku sii daraan innaka laa tuql fi lmicaad innaka laa tuql fi lmicaadadaasna marka waa riwaaya daciifa ohoo uu wariyey albayhaqi waxaa kaloo marka ay ku daraan darajat arafiicati alcaaliya iyo soomaalida allahuma raba xaqa hadihi dacwa faasila waxaasoo dhanna waxba kama jiraan intan tada un baa marka la dhahaya rawahu الbخaariي وعn sacd bn abi waqaasi radي allahu canhu can النabiy slى اه عlيه sلم أnnahu qaal man qaala xiina yasmacu النداء أشhهadu an laa إlaha ilا اllah waxdahu la shariika lah وأشhهadu أna محamada cabduه وrasuuله رaditu bالlahi rabا وبالإسlاami diina وبمحamdi raditu biاllahi rabا وبمحamdi rasuula وبالإسlaami diina غufira lahu ma taqadama kana marka waa dikri kale iyo duco kale shahaado la shahaato oo tii weyse qaadka oo kalea tii cumar aynu kusoo marray oo kalea qofkii ilaaha kolku dhammaado ashhadu an laa ilaha illa اllah waxdahu laa shariika lah وأshhadu ana muxamada cabduhu وarasuuluh raditu biاllahi rabا alle rabbinimaan ugu raali noqdo rabbi aan ku doorsani ma jiro وبمحamdi slى الlه عalيه وaلي وsلم rasuula maxamedna rasuulnimaan ugu raali noqday oo qof aan is-ilaahiyo ummadiisa kaa dhigo oo nebi kale iyo ma aan ku doorsanayaa ma jiro islaamkana diinnimaan ugu raalli ahaaday alla waa u dembi dhaafaa rawaahu muslim muslim iyo shanta ayaa wariyey shanta kale asxaabu sunanta arka iyo axmed wa can anasi radi allahu canhu qaal qaala rasul lah sl ly slam adducaaءu laa yuraddu bayna aladaani wاliqaama ducada lama lama diido oo lama aqbali waayo adanka iyo iqaamada dhexdooda rawaahu abu dawuud o tirmidi wa qaala xadiiثun xasan waana xadiid صaxiixa weeyaano صaxahu اlalbaniyu fi صaxiix aljaamic الصغيir baabu fadl الصalaawaat waa midkii saddexaad shaygii saddexaad weeyaan oo fadaa'ishii ku saabsanaa waa salaadaha qaala allahu tacaala ina الصalaaةa tanhaa can اlfaxshaaءi wاlmunkar salaadu waxay ka reebtaa qofka ee khushuuc iyo ku tukadaa sidii la rabay waxyaalaha foolfoolxun iyo waxyaalaha la necab yahay ee dembiga dunuubtay ka reebtaa iyo macaasiday ka reebtaa wa qaala tacaala wa qaala tacaala وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رsuل الله صل ل سلم يقول إذا رأyتم أرأyتم bal ka warrama low أنa نهرا haddii uu webi ahaan lahaa bibaabi أxadiكم midkin albaabkiisa kii ku sugan oo qulqulaya yqtasilu minhu uu ku qabaysanayo kula yومi maalin walbaba خمسa maraatin شhan goor hal yبقى min daranihi شhay wasakdiisii waxba ka hadhaya qaaluu laa yبقى min daranihi شhay wasakdiisii waxba kama hadayo qaala markaasu wuxuu yihi fadalika mahalu salawaati alkhams kaasu waxau la mid yahay xaaladda shanta salaadood kaas xaalkoodii weeyaan yamxu allahu bihina alkhaطaaya dunuubtu alla ku tirtira rawaahu muttafaqun calayh marka salaadda waxaa weeyaan salaad walbaba iyada iyo midii ku horeysay dembigii ka dhacay inta udhexaysay wixii dhacay oo dembiga yay tirtiraysaa marka waxa waxay lamid tahay waa maxadaadka muxuu ahaaye lagu dhaqo baabuurada iyo waxyaalahaas iyo lagu dhaqo oo weeyaan oo bay ka dhigan tahay oo kale oo maxaa lagu nadiifiyo marka waa nadiifin alle subxaanahu watacaala ugu talagalay in khalqigiisa uu ku nadiifiyo oo kol haddaan nahay bani aadam ducafa ahoo addoommo ahoo aan naftooda hanan karaynin oo ka adkaan karaynin oo ilaa wa ilaa kii dunuub inaga dhacaysa aynay tahay alla subxaanahu wa tacaala marka wuxuu inoo sameeyey mawaasim khayraad ah oo dunuubta aan iskaga daahirinno marka qofkii dayacaayo mawaasimtaa isagu dayacaa isaga doqonimaysa weeyaane ka faa'iidaysan waayaa wacan jaabiri radi allahu canhu qaala qaala rasuul lah sal ly slm mathalu salawaati alhams الخمس شhanta salaadood xaaladooda waxay la mid tahay kamahali nahrin jaarin غamrin sidii webi oo qulqulaayo oo biyo bayo badan calىa baabi axadikum midkood albaabkeediisa ku sugan oo inta aan ka fogayn aan usii soconaynin yغtasilu minhu kula yومi خمسa maraat شhan goor maalintiiba ku qubaysanayo rawaahu mslim alغmru بفتح الغyn المعجمة الكثير يعني الكثير المyاه weeyaan midka biyaha badan leh marka wuxuu kaloo dhan kale uu ka tusinayaa xadiidku maalintii hal mar wax ka badan inuu qofku qubaystaayo haddii uu u baahdo hadduu fahay iyo tanacun iyo isaga qasdaayo iyo maashmaash isaga qasdaayo ma ahaen hadduu masalan kulayl ama wasaaq sababteed uu u qubaysanayo inayn arrintaasu ahayn mean ayna ahayn oo qofkaas marka waa qof eh, mutrif oo ka badbadi oo xasaas aan la dhahaynin hadduu nadaafo iyo uu ka garaayo وعn بن مسعوud رضي الله عنه أن رجuلا أصاaba min امرأة qبلة nin baa haweeney dhunkasho ka helay mxuu dhunkaday haweeney ajnabiyeed ka ah faأtى النبي صل ل sلم u yimid faأخبarahu uga warramay faأنزل الله markaasuu alla soo dejiyey أqم الصلاaةa طرفay النهاaر وزلفا min الليل salaada hagaaji maalinta labadeeda gelin iyo saacada hore oo habeenkii aba ina alxasanaat yudhibna sayi'aat xasanaadku waa cibaadaadka waxay tirtiraan dunuubtay tirtiraane faqaala rajulu ninkii baa wuxuu yidhi alii haada kan maanaa iska leh animiya gaar u leh qaala lijamiici ummatii kullihimna yo ummadayda dhammaanteed weeyaan muttafaqun calayh weeyaan marka kaasuna waxa weeye adilada laga qaatay sababa nusuulku inaanu mukhasis aanu ahayn oo nasku xukunka sharcigu sababtuu ku soo degay isaga aanay ku koobnaanaynine macnaha lafdiga cumuumkiisa laga fiirinayo oo wax alla wixii shabahoo dhan xaaladiisa soo gelaya oo dhanoo baxuunka uu leeyahay oo waa ka yidhaahana alcibratu bicumuumi lafd laa bikhusuusi sabab kanna waxaa la mida oo yani xagga sababkaasa inuu ku yimid xawlkiisuna caan yahay la mid a xadiidkii kacb ibni cujra radi allahu canhu markii muxuu ahaa isagoo muxrim ah madaxiisa aad injir ugu badatay aayaddii ku soo degtay ee la faray inuu madaxa iska xiro neef adhyana uu gowraco haddii kale uu saddex maalmood soomo haddii kale muxuu ahaaye uu sadaqo la baxo yuu marka wuxuu dhihi jiray anay igu soo degtay xukunkeedana waad wada leedihiin naزlat fiya khaaصة wahiya lakum caama saasuu dhihi jiray radi allahu canhu وعn abi هurayraةa radي allahu canhu an rasul ه sl ل slam qaal الصلawaaت الخمس شhanta salaadood wاljumcaةu ilى اljumعة jumcadu ilaa jumcada kale mukafiraat lima baynahuna وramadaan ilaa ramadaan baa riwaaya baa jirta tansama ina sheeg kafaaratun kafaari gudba u tahay limaa baynahina inta udhaxaysa maa lam tuqsha alkabaa'ir inta aan lagu dhicin kabaa'irkaba riwaa kalena marka waxay iyadu dhahaysay lafdiga ka yarduwaysay oo idajtunibat alkabaa'ir rawahu muslim marka waxay xadiidkan wuxuu faa'iideynayaa cibaadaadka waxyaalaha lagu dhaafo acmaasha saalixa lagu dhaafo dunuubtihi inuu yahay sakaa'irta uu yahay ama kabaa'irtu iyadu tooba ayay u baahan tahay ama maxdu fadliha subxaana wa tacala ayaa lagu dhaafaa وعn cثmaan بn cafاn radي allahu canhu qaala samictu rasuul اlah slى الlahu عalيه walي wsلم yaquul maa min imri'in muslimi ma jiro qof muslimihi taxduruhu salaaة maktuuba oo ay qabato ay u gasho salaad faradihi fa yuxsinu wudu'aha oo wasaqaadkeeda wanaajiya wa khushuucaha wa rukuucaha khushuucdeeda iyo rukuucdeedana wanaajiya ilaa kaanad kafaaratan limaa qablahaa wixii ka horreey bay kafaara gud u noqonaysaa maa lam tu'ta kabiira inta aan lala imaanin dembi weynoo kabiiraaba wadalika adahra kullahu kaasuna waa cumriga oo dhan weligiiba kolkii uu eh, la yimaadaba waxyaalaha uu la yimaadaba waxay u noqonaysaa kafaara gudba u noqonaysaa rawahu muslim baabu salaati الصubxi wاlcasr salaada subax iyo casrka gaar ahaan salaadihii xadiidkii hore waxay ahayd marka kuwa caam ahoo salaadahoo dhan ka dhexeeya baabkana marka wuxuu ku sheegaya laba salaadood oo salaadaha ka mid ah fadiilo gaarahoy sii leeyihiin can abi muusa radi allahu canhu ana rasul lah sal slm qaal man salla albardayni dakhala aljanna labada qaboobe qofkii tukadaa waa subax iyo iyo casarka e jannaduu gelayaa muttafaqun calayh albardaan subx albardaani الصubxu wاlcasr وعan abi zuhayr cumaaraةa bni ru'aybata radia allahu canhu qaala samictu rasuul lah sal slm yaquul lan yalija الnaar naarta ma gelaayo axadun sallaa qabla طuluuci الshamsi wa qabla guruubiha qof oo tukaday intayna qoraxdu dhicin iyo intayna soo bixin labadaa kortoo tukaday yacni الصubxa wاlcasr rawahu muslim وعn jundub bni safwaana radi allahu anhu bni sufyaana radi allahu canhu qaal qaala rasuul lah sl ly slm man salla subxa fahuwa fii dimat illah ammaankii alluu yahay qofkii subaxa tukadaaye fanduruu fandur ka fiirso ya bna aadam ina aadamow laa yadlubannaka allahu alla yaanu kuu raacdaysanin min dimatihi bishay rawaahu muslim waanu soo maray laba goor horaan soo maray oo saddex boqol sideetan iyo sagaal iyo laba boqol soddon iyo kow ku soo maray isagoo wax yarna lafdigu uu kaga yar duwanaa oo dhahayay ziyaado maya yani uu sii lahaa oo alla qofku dimadiisa wax uga qabsado waa gaarayaa markaasu naartahan boorri u ridaya dhahayay xadiidkankadu marka wuu riwaayaad badan yahay oo riwaayaad badan oo waxaa jirta arrintaa ku saabsan oo eh, salaada subax gogashadeeda iyo ku saabsan fadliga ay leedahay oo uu riwaayaadkiisana aada u dhigdhigay eh, sheekh alalbani fii saxiix aljaamic asagiir uu ku dhigay oo eh, riwaayad fara badan leh waxa uu can abi hurayrata radi allahu anhu qala qala rasul lah sl ly slam yatacaaqabuuna fiikum way idinku kaltamayaan malaa'ig baa idinku kaltamaysa malaa'ikaة bالleyl وmalaaئikaة bالنahaar malaa'ig habeenkii iyo malaa'ig maalinkii ah ويجتamicuuna waxayna ku kulmayaan fي صلاaةi الصبح وصلاaة الcصr salaada subax iyo salaada casr bay ku kulmayaan oo isbedelayaan yani sida shaqaalahu kuwa meel waadeeyey iyo wixii meel kala shaqeeya ay isu bedelaan kuwa gelinka shaqaynaya kuwii gelinkaa shaqaynaya oo saacada isugu yimaadaan isbedelaan ay jiraan sidaasoo kale iyagana isu bedelayaan uma yacruju aladiina baatuu fiikum way korayaan oo saray aadayaan kuwii xali idinla fariyay salaada subax marka la joogo fayas'aluhum rabbuhum rabbigood baa su-aalaya wahuwa aclamu bihim isagaa uga aqoon badane kayfa taraktum cibaadii sidaad kaga timaadeen addoommadaydii fayaquuluuna waxay dhahayaan taraknaahum wahum yusalluuna waataynaahum wahum yusalluun waxaan ka nimid iyagoo tukanaya iyagoo tukanayana waanu tagnay markaan tagayay muttafaqun calayhi warbixintaas marka qofkii ka qadaayo qofkii warbixintaas ka qadaaye alle subxaanaه wa tacaala malaa'igta ay sidaa ugu warbixiso waa isagaa isqansaariyey وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا عند رسول عند النبي صلى اه عليه وسلم waxaan la joognay نبga صلى الله عليه وaلي وسلم baan la joognay فنadra إلى الqمر dayxuu fiiriyey laylaة الbdr habeenka afar iyo tobnaad ah faqaala markaasu wuxu uhi inakum satarawna rabbakum kamaa tarawna hada alqamar idinku waxaad arki doontaan rabbigiin baad arki doontaan sidaad u arkaysaan dayxaas oo kale baad u arki doontaan yani ru'ya xaqiiqiya oo waadix iyo labsi toona aanu ku jirin baad arki doontaan laa tudaamuuna idinka oo aan la idin dulmiyeynin mise laa tudaamuuna laa tudaaruuna iyo marka waxay noqotaba yani macnuhu waxaa weeyaan idinka oon wax idin celiilaya iyo wax idin dulmiyaya iyo aanu jirin baa si tartiiba u arki doontaa sida dayax oo arka dayaxa marka qofka meeshiisu kaga toosanya meeshiisu ka arkaya laiskama celceliyo laiskama qarqarinayo laa tudaamuuna fii ru'yati faman fain istaطactum haddii aad karaysaan anlaa tuqlabuu inaan la idinka xoog roonaanin oo hawl iyo hurdo iyo wax wahsi iyo wax idinka xoog roonaada aanu jiro idinka celiya calىa salaatin qabla طuluuci الshams wa qabla guruubihaa salaad oo ka horaysa qoraxda soo bixiteeda iyo mid ka horeysa qoraxda dhicitaankeeda fafcaluu yeela mutafaqun caleyh waxaanu ku noqon doonaa raqam alfa tmnmiya hamsa wa tisciin wa fii riwaayatin fanadara ila alqamari leylata arbaca cashara halkay leylatulbedri ka dhahday tii hore ee dhahday habeenka afariyo tobnaad waana isla macnuhu leylatulbedr waa leylata arbacata cashara wacan buraydata radi allahu canhu qaala qaala rasuul lah sala allahu alيh wali man taraka صلاaة الcصر xaبطa cmlhu rawaه mسلم qofkii salaada casr ka tagaayo camalkiisii oo dhan waa hoobtay oo bilaash buu noqdo waa hogo waa khasaaray rawaahu الbخaarي baabu fadl الmشhi ilى الmasaajid socodka loo sii socdo masaajida loo sii socdo fadiilada uu leeyahay عن أbي هuريرaةa رضي الله عنه أن النبي صلى اه عليه وسلم qاal man غadىa إلى الmasجد أو rاx qofkii uu jarmaada masaajidda ama u baqoola acad allahu lahu nuzulan fi ljannati nuzulan jannadu wuxuu ugu sameeyaa soorya ugu